asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatuh alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa wabacd fasalkii toddobiyo toban sallaabbaynu ku jiri waxaanu maraynay adiladii ku soo aroortay naqligidaynu ku jirnay asxaabu rasuulillah radia allaahu canhum wa ardaahum wajacala aljannata maswaahum ayaynu ku jirnay saqabka shanaad baynu marin yakufu qofka muslimka waa ka reebtoomaa can dikri masaawiihim asxaabta erigabadoo ka dhahan sheegsheegidooda iska dhaafay imaam asxaabiga keyrkood toona qof dhintay damiirkiisuma furna laba sababood baa ugu wacan awalan qof noola kula jooga laba goor saxaysa ma aha suluugiisa ilaahay weynaayo waxidka ahaay abuurtuu la kulmay xun iyo san wuxuu sameeyeyna waa lagu abaalmariyey wasadaqa allahu fii qowlihi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun kolkaa qof dhintay ee aakhare aaday eedihiis la kulmay sheegsheegid mal hadin waaxida nabiga waxaa ka sugnatay calayhi salaatu wasalaam laa tatubu alamwaal fa inahum afdaw ilaa maa qadamu yaanmaytu wala afxumayni waxay hormarsadeen waa la kulmeene iyo ninkaa warqadiisii waa laabantay qofaa maxdinaysa waaynaysaa maaha qofaad xumiyigiisa xaysaa ma taa daraadeed meyti looga daba hadli maayo asaxaabna kumaba sheegin mid labaad oo diinka islaamka waa inuu waadada nabadgelyada ay ku dawaashaa laa tasubu lamwaata wa tuxdi laxyaa laa tasubu lamwaata wa tuxdi laxyaa haddaad meyti af xumayso mid noola kuma jooga waa ka kolkaa midkaan naaska xumaynayn taana waxaa ka sheegi idan yakufa muslimku waa ka reebtoomaayaa can dikri masaawiihim asxaabta xumaanyaalkeeda sheegidoodiibuu ka haray xaajiya gafaf waan ahaayeen nabiyaal maayan ahayn malaa'igna maayan ahayn kolkaa wixii iyaga xumaana ee tabca soo qaadi mayso khayr ka badan bay leeyihin khayr ka badan oo lagu dhaafi karay leeyihiin oo hijrada iyo jihaadka iyo iimaanka iyo waxay sameeyeen ilaahna qur-aankiisa kariimka waxaa ku sugnaatay ina alxasanaati yudhibna sayiha wanaagyaalka la samaynayo rumahibay baabi'iyaan idan axmaal waaweyn oo saalixah ah, oo jihaad oo hijro leh oo markay soo islaameen adiga dhaafayna acmaashaas ay leeyihiin taa in lagu dhaafaa laga yaabo wayaskut muslimku waa aamusaya can ilkhilaafi muran xaggii buu ka aamusaya alladii muran shajara hawdoobay baynahum dhexdooda asxaabtii dhibaato weyn baa ka dhaco markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam waa la iska wanaagsanaa abubakar baa taladii qabtay laba san iyo nus buu hayay waa la iska wanaagsanaa cumar baa taladii qabtay toban sano bilayaal buu hayey waa la iska wanaagsanaa ismaan baa taladii qabtay lix sano markuu hayay waa buuq bilowday munaafiqiin iyo yahuud iyo gaalo muslimka ku dhuumanaysa kulankan iyo fiicnaantaana ka xumay ayaa wakti waxay ka faa'iideyseen islaan baarinimadiisa dabacsanaantiisa macaankiisa markuu cumar joogay wax isla qaadi kara ma jirto jiraa cismaan baa laga faa'iidaystay markuu lix sano maraayo baa buuq lagu bilaabay wuxuu buuqaas ku dhammaaday isagii in la gowracay cismaan lix qofoy mid naagta yaa xadaashay waa la gowracay sida waxar oo kale inta gurigiisa loogu yimi iyo amniinjidha u talin karin wixii ka dambeeyey arrinkii buuq ayay ku dambeysay marka cudmaan dhintay cali baa lacalima saray muxaawiyo nin weyn ahaa cusmaan ay qaraabo ahaayeen ibnu adeeru cusmaan ibni cafaan ibni abilcaas ibni umayow muxaawiyana mucaawiya abuu sufyaan baa adoogii la ohan jiray waa ku yim sakhar ibna xarbi ibna umayo umayaa wada dhalay kolka beni umayaa laysku yidhaahda labadooda abood baa ilmaadeera marka mucaawiye waa jiraday wuxuu ku jiraday cusmaan madiina lagu dilay cali baana joogay markii cismaan dhintayna cali baa la duubay cali baa ku sabab lahaa jiradaasu qaaday isagoo buuqa maqlay isla markaa shaan buu hayay aawiy waa la maqlay in adag oo dulqaad badan oo dabeecad fiican buu cusmaan buu u yimid markaasuu yihi cusmaano magaalada madiina buuq baan ka arkaya in lagu jiraan ka yaabana oo kuwada ayaa in adeego sidii shik baan ku geynayo waa sideetan jir ismaa marka marka meeshaasaan ku geynaya kugu ilaalinaya islaam wuxuu yihi ma nafjacay iyo adduunya isku dhejin baan uga tagaa madiinatu rasuulillah sala allahu calayhi wasalama oo xarama oo salaadii lagu tukadaba ay ku salaatahay yaan shaam tagaa iyo masar imayoodidha waa kadib qabiga qatarka waa lagu dilayaa soomaliya waxay igu dilayaan madiinataana waa igu dilayaan kolkaa qabiga qatarna ka carari maayo xaramkii rasuulkana faaruqi maayo nafjacaynna kuu dabakaci maayo nabadaada ka markuu ka sabray mucaawiya wuxuu isugu yeeray caliya raggii madiine joogay wuxuu yihi odagaa waa yeelka ee saaxiibi rasuulillaah ee khulafaa u raashidiin ee manqadada cusmaan ma jira adduunyada korkeeda nin ku guursaday laba gabdhoodoo sunabi dhalay abadan nimaan xusmaan ahayn oo laba goornabi la xiriiday ma jiro dunuureyn baa la oran jiray odagaa ha la dhowro waan iska tag odagii lama dhowrina waa la dilay mucaawiye marka waxay ugu muuqatay ninkan xali ah waa geedka fawda ugu hayay madaxnimada la rabay cusmaan dilkiisiina ka dambeeyey marka waran iyo gaashaan buu qaatay cusmaan anoonu aarin muxaawiya marka inuu cali maqluu diiday mucaawiye inuu cali maqluu diiday oo iska dambeeyo idan isna intii la joogtuu goostay calina intii kalaa raacday dagaal baa labadooda isu qaadeen mucaawiya oo madaxa taagayo iyo cali oo isu arkay inuu amiiruulmu'miniin dagaal baa laysku qaaday dagaalka waa lagu hoobay xog badan baa ku dhintay haddaba dagaalkaas maanta ma ka garnaqi karnaa innaga maya wax noo yaalla ma ahe dadkoo saxaabay ahaayeen qiimigoodii waxaa ka mid ah laysma dhaawaxtiri jirin laysmana furan jirin dibaddana layskuma dhaafi jirin kii dhaawac waa dhaawac tiri jiray kii dhintaana waa la duugi jiray korkiisa wax fuula la qaadi maayo maxaa loo dagaalamaya waad qallaacantahay waa ku edbinaya iyo maya dalacunaa dhacday arrinta marka uu ka hadlayo waa arrintaas dhibaatadii ka dhacday dhexdooda waad ka afreebanaysa aan ka afreebtee labadoodii laba xaq ma jirto sideeda xaq mid keliya tag marka alxaqu maca man alxaqu maca man macaali baa xaqa lahaa oo markaa mucaawiya fallaaga mase mucaawiya xaqa lahaa oo cali baa fallaaga mase labaduba xaqay ku taagnaayeen kuma taagnayn labaduba xaq cali xaqa ku taagna mucaawiyana fallaago laakiin laba muslim ayay ahayd ku dagaalamaysa wamaca daalik cuqdo inay ku gasho adiga hadda oo aada midna la weynaxdo la boodboodid midna wax ka sheegtid xaq umali laakiin xaqu mid keliya ta weyn cali baana xaqa ku taagnaa adiladeedana aada bay u fara badanta yakufu waa reebtoomayo masaawiihi rumayaalkooda sheegideeda wayaskutu waa aamusayaa muslimka can ilkhilaafi buuq buu ka aamusaya aladii buuqa shajara hawd wey arrintai isku qasatay isku labantay beynahum dhexdooda liqowli rasuul rasuulka hadalkiisii buu daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yidhi laa tasubuu asxaabi asxaabtayda af xumaynina wa qowlihi nabiga hadalkiisa qul laa tatakhiduuhum asxaabtaha ka yeelanina heeradan waxa la toogtog baxdii geeriyeyda kadib iyo wa qowlihi nabiga hadalkiisa faman adaahum asxaabta qofka dhiba faqad aadaani aniguu idhibay waman aadaani qofka anigay dhibaana faqad aada allah eebbuu dhibay waman aada allah eebba qofka dhibaana yuushik eebba wuxuu siga an yaakudahu inuu qabdo ayumin qofka muslima waa inuu rumeeyo bixurmati zawjaati rasuul rasuulka haweenkii uu qabay qiimigooda ee la yihi mu'miniintay hooyou yihiin annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum kolka hooyooyin bay inoogu aadan yihiin idan haweenkaa rasuulka qiimigoodii waa inuu rumeeyo sala allahu calayhi wasalama waanahunna haweenka nabiga inay daahiraatun dad nadiifa hufan yihiin mubaraatun mubara-aatun xageeba laga bari yeelay waa an yatarada waa inuu muslimka eebba raadli ka dalbo canhunna haweenka rasuulka waa inuu yihaa radia allaahu canhunna wa yaraa qofka muslima waa inuu caqliyeeyo ana afdalahunna hawaanka rasuulka qofka ugu fadli badan khadiijatu bintu khuwaylid inay wadaadii u horeysay ayaa ugu qiimi badan makhluuqoo dhan marka laysu geeyo qofkii nabiga rumeeye u horeeyey baa iyada khadiijow min qiimataa waxaa ka mid a ah, awalu faqiiha nusuus qur-aanka iyo xadiidka qof intuu dhuuxo kala baxo axkaam khadiija u horreysay waar may ahay nabigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam nubuwadii baa bilaabatay iyadoo shan iyo afartan jira isna uu shan iyo labaatan jirya oo shan iyo toban sana ay ka weyntay wuu guursaday laba goorna hortii la guursaday markaasay lix wareysay marka qof abwaanada wax caqli badan bay ahay markaasaa nabinimadii bilaabatay jibriil baa nabiga u yimid calayhi salaam waa camajuujiyey nabiga waa yaabay marka isagoo hordaayoo firdhada ayuu khadiijo guriga ugu yimid waa ka yihi zamiluuni zamiluuni hala iduuduubo oo iduuduub qadar hadduu duudubnaaduu soo kacay way tiri maxaad la kulantay maanta naf baan u yaabay u yihi inigu xoog badan baa intuu gacanta igu dhigay bur iyo fadal iga dhigay ijajabiyey yaa naf lacag ku sigtay marka waa cabsooday kalaabay ku tiri wallaahi laa yuksiika allah ilaahay ku hoojin maayo laguna dili maaye wixii ku yimid malag buuha ku xarbinayo ee xumaanha u qaaday sidaa markay ku tiri bay adilo keentay waxay tiri inaka latasilu raxiim wa tuqriu boy wa tagsibu lmaxduub wa tuciinu calaa nawaabi waxay tiri ninkaaga qaraabada xariiriya ee martida soora ee wixii la waayaba agtiisa laga helo ee qofka xaqa haya u gargaara miyaa ilaahay xumaynayaabay waxaan garanay kolka bicibaaratiha haadihi hadallada ay ku hadashay waxaan ka garanay haddii maanta nabinimo ma dambayso nabina ma sugayno laakiin qofka qaraabada xariiriya ee xaqa u gargaara ee martida soora ee wixii la waayaba laga helo waxaan leedahay qofka sidaas noqdo nabinimo utusa laakiin nabinimadii baa dhamaatay marka arag daliilkeedii maskaxdeeda in nabiga aan wax laga hadlaynin waxay u daliishatay dhaqankiisii inaka latasilu raxim wa tuqriu dayf wa tuksibu lmacduum wa taxmilu lkal waxa la waayaad qaadaawi wa tuciinu calaa nawaa'ib alcaad xaqana waa u gargaartaa idan ninka sidaasah oo kale eebba ma xumeeyo khadiijow qof la qiimi ama jiro wayaraa wuu caqliyeynaya ana afdalahuna tan ugu fadli badan inay khadiija bintu xuweyli tahay wacaishata bintu abi bakrin wadalika liqowli illaahi tacaala baa daliila annabiyu nabiga ayaa awlaa ku garlay bilmu'miniin mu'miniinta min anfusihim naftoodu uga garleeyi annabiyu awlaa bilmu'min min anfusihim hagi daqiiqay u baahan waxa wey hadday naftaadu meel kuu tilmaanto ay ku tiraahdo sidaa u dhaqana waxa samee laakiin nebiguna meel kuu tilmaamayo diinta kaad raacaysa nabigaad raacaysaa kolka dabakicid iyo rumayn iyo raacid cid kale badaayo naftaada waxaa kaaga xaqleh nab bimaali sababku waxaad yahay ina nafsa la amaaratun bisuu naftaada meel baas bay ku wadaa nabiguna meel fiican buu ku wadaa ilaah baana naamroo yiri watabicuuhu lacalakum tahtaduun isagana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kulu ummati yadkhuluuna aljanata ilaa man abaa qiila yaa rasuula allaahi waman abaa qaala man ataacanii dakhala aljanna waman xasaanii faqad abaa wasadaqa allaahu fii qowlih wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu isaga ku xirnaade wuxuu idin siiyana qaata wuxuu idinka reebaana ka had idan anabiyu nabiga waa awlaa ku xaqle bilmuuminiin dadka rumeeyey eebe inay isaga rumeeyaan raacaan xataa xaggii jacaylka nafta adiga nafta nabiga waa inaad jeclaatata nabiga wailaa iimaankayga waa dhimayn waa kii xadiidka ahaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu nafsi riwaayo kale xataa takuuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bihi riwaayo kale xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin annabiyu awlaabil min anfusihim wa aswaajuhu nabiga haweenkiisa ummahaatuhum wa aswaajuhu nabiga haweenkiisana ummahaatuhum mu'miniinta hooyooyinkoodu asxaabtiina halkaasaa looga baxay wa ama aimatulislaam islaamka madaxdiisa oo raggii diinta xambaaray ee baahiyey ee ummadda intooda kale soo gaarsiiyey waa maa'imatul islaam islaamka madaxdiisii min quraa dadkii qur-aanka akrin jiray wa muxadisiin dadkii xadiidka yaqiinay wa fuqahaa dadkii axkaamta yaqiinay fa inahu muslimka marka hore awalan yuxibuhum culamadii muslimiintu jeclaanaya wayataraxam waa u naxariis dalbayaa calayhim korkooda raximahum allah buu leeyihi wayastakfir waa u dembi dhaaf dalbayaa lahum iyaga wayaxtarif wuxuu qirayaa lahum aimatu lislaam bilfadli sharaf liannahum aimatu lislaam dukiru waa la sheegay fii qowli illaahi tacaala ilaa qowlkiisa gudihiisa lagu sheegay waaladiina dadka marka muhaajiriin iyo ansaar la sheegay wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waaladiina tabacuuhum waaladiina dadka itabacuuhum muhaajiriin iyo ansaar ku raaxay biixsaani wanaag intaasoo dhanba radia allaahu canhum ilaa xaggooda raalli buu ka yahay waraduu iyana waa raalli noqdeen anuu eebba weyne xaggii wa fii qowli rasuul rasuulka qowlkiisa gudihiisa ayaa aimatulislaam lagu sheegay sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi khayru lquruuni inta qarniyaala kuwa ugu khayr badan ama khayrukum idinka ummadda dadka idinku khayr badan qarni intii la nool suma qoladaa waxaa ku xigta aladiina dadka yaluunahum iyaga ku xiga oo qarniga labaada uma ka gadaal aladiina dadka yaluunahum laxariira oo qarnigii saddexaada faxamatu lquraa nimankii qur-aanka qabtay waalmuxadisiin xadiidka nimankii xifdiyey waalfuqahaa axkaamta nimankii dejiyey waalmufasiriin tafsiirka nimankii ku cambacay kaanuu guddigood waxay ahaan jireen min ahli haadihi alquruun qarniyaakaasoo kuwaasay ka ahaayeen athalaatati ee saddexdaa aladiina quruunta u shahida u marag furay lahum iyaga rasuulullah alla rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama bilkhayri wanaagu ugu marag furay waqad asna allaahu eebbaweyne waa ammaanay cala almustakfiriina dadka u dembi dhaaftaalba korkooda liman sabaquu dadkii uga horeeyey biliimaan iimaan dadkii uga horeeyey kuwa u dembi dhaaftaalbana eebba waa ammaanay biqowlihi wuu ku ammaanay rabbanaa yaa rabbana anaga rabbigano ikfir lana dembiga naga noo dhaaf walikhwaanina walaalaha naw dhaaf aladiina walaalaha sabaquuna annaga naga hormaray biliimaani iimaan nooga hormaray oo fahwa muslimka idan hadduu arrinka saas yahay yastakfir wuu dembi dhaaf dalbaya likulli lmu'miniin intii eebba rumaysay dhammaanteed iyo waalmu'minaat intii haweene ee eebba rumayso dhan uu dembi dhaaf dalbayaa labo laa yadkuruhum aimatulislaam kuwuu sheegi maayo ilaa bikhayrin wanaag maahana wax kale walaa yaxiibu muslimka ma dhaliilo calayhim madaxdii muslimiinta qowlan hadalay ku hadleen ha ku dhaliilin walaa ra'yan sana ay arkeenna ha ku dhaliilin wayaclam wuxuu ogaanaya qofka muslima annahum madaxda muslimiinta inay kaanuu ahaayeen mujtahidiin dad dadaalaya oo xaqdoona mukhlisiin eebba u daacada oo niyo xuma ayaan ku jirin kolkaa fayataadad muslimka oo edab qaadanaya macahum madaxda muslimiinta lajiidooda wuu ka edab qaadanaya cinda dikrihim madaxda muslimiinta goorta la xuso uu ka edab qaadanayo wayufadil wuxuu hore marinaya ra'yahum iyaga ra'yigooda calaa ra'yi man dad ra'yigood wuu ka hormarinaya bacdahum iyaga ka dambeeyey wamaa ra-awhu waxay iyaga arkeenna wuxuu ka hormarinaya calaa maa ra-aahu isaga muslimka waxau arkay la noqotay calaa maa wixii ra-aahu arkay man qofka ataa yimid bacdahum iyaga gadaashooda yimid min culamaa hadday culamo yihiin wa fuqahaa aqoon-yahana hadday yihiin axkaamta yaqaan wa mufasiriin hadday qur-aanka fasiraan wa muxadisiin hadday xadiidyaal yihiin walaa yatruk ka tegi maayo qowlahum iyaga hadalkooda ilaa liqowliillah eebba hadalkii inuu uga tago maahaane aw qowli rasuulihi eebe rasuulkiisa qowlkiisa inuu uga taga maahaan aw qowla saxaabatihi saxaabta qowlkeeda inuu uga taga maahaane isaga qowlu leeyahay qowl imaam leeyahay uga tegi maysid ridwaanullah eebbaweyne raalinimadii calayhim aimada muslimiinta korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood saddex annamaa wixii ay dawanahu dhigeen alaimatu madax alarbacatu afarta ahay oo ah maalik washaafici wa axmed wa abuu xaniifa afarta imaam waxay dhigeen iyo wamaa wixii ay ra-awhu arkeen oo waqaaluhu ay ku hadleen min masaa'ili diin diinka masalooyinkiisa kamida iyo walfiqhi axkaamta iyo washarci sharciga bajideeyey kuwa kaas iyaga ay dhigeen mustamadun waxaa laga qaatay min kitaabiillah eebba weyne kitaabkiisa xaggii wa sunnati rasuulihi eebba weyne rasuulkiisa rasuulka sunnadiisa ayaa laga qaatay sala allahu calayhi wasalama walaysa uma sugnaanin lahum aimada ilaa maakii ma ahaane ay fahimuuhu garteen min haadayni ilaslayn labada asal oo kitaabkiiyo sunnada ay ka fahmeen aw istanbaduuhu ay dhashadeen minhuma kitaabkiiyo sunnada ay ka dhashadeen aw qaasuuhu ay ka jaangoosteen calayhima kitaabkiiyo sunnada korkooda ay ka qiyaas qaateen idaa axwasahumaa idaa axwasahumaa hadday waayaanas u muuqan waayo annaasu nascad minhuma kitaabkiiyo sunnada aw ilishaara tilmaan hadday waayaan aw ilimaa ishaaradii oo kale fiihima kitaabka iyo sunnada ishaariyatilmaal iyo nascad hadday ka waayaan ay markaasi caqligooda isticmaalaan iyagoo markaa nafteeda anaskii ka fogay afar ya wuxuu qofka muslimka caqliyeynayo inaad akhda qaadasho bimaal la qaato dawanahu uu dhigay axadu haaulaai laxlaa calamyaalkaasoo kuwaas midkood wuxuu dhigay wuxuu u arkaya min masaa'ili ilfiqi fiqiga masaa'ilkiisa kamida iyo wadiini diinka masaa'ilkiisa inuu yahay jaa-isun mid banaan buu u arkaya waana alcamala ku camalfalin biihi waxay aimada sameeyeen lagu camalfalo inuu camalun camalfalid yahay bishariicati illah eebbaweyne shareecadiisa lagu camalfalay caseebakaadka addoommada wajalla weynaaye maa lam yucaarid hadduusan ka hor iman iyaga warkooda binasxin war cad oo rabbi iyo rasuulka sugnaaday binasi sariixin nas cad oo saxiixin fayow min kitaabillah eeba kitaabkiisaa aw sunnati rasuulihi rasuulka jidkiisiya sala allahu calayhi wasalama hadduusan ra'yigooda ka hor imaanin hadduu ka hor yimaado iguma jiro warkooda naska cad ee rabbiga rasuulka sugnaaday maa la qabsanayo oo falaa yutraku la tegi maayo qowlullah eebba hadalkii laga tegi maayo aw qowlu rasuuli alla rasuulkiisa hadalkiisa laga tegi maayo sala allahu calayhi wasalama biqowli axadin qof hadalkii looga tegi maayo min khalqihi eebba uunkiisa kamida kaa-inan ha ahaado man kaana qofku ahaanayo wadaalika arrinkaasna biqowlihi tacaala eebba hadalkiisa ayaa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo laa tuqadimuu hala hormarina bayna yaday illaahi wa rasuulihi qowlan walaa ficlan kolka qof muumina rabbiga rasuul hortood inuu isdhaqdhaqaajiyaa ma banaan laa tuqadimuu ha hormarina qowlan hadal walaa ficlan midna bayna yaday illaahi wa rasuulih eedu iyo rasuulkiisa hortood hadlina idinka iyaga ka suga waxay ku hadlaana fulii wa qowli eebbaweyne hadalkii ayuu ku sheegay uu nagu yidhi wamaa wixii aataakum arasuulu uu rasuulka idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa wixii uu nahaakum rasuulka idinka reeba anu xaggiisaana fantahuu ka harow wa qowli eebbaweyne qowlkiisiina wuu ku sheegay wamaa kaana ujib ma aha limu'minin in eebba walaa mu'minatin gabar eebba rumaysay idaa qada allaahu eebba hadduu xukumo iyo wa rasuuluhu eebba rasuulkiisa amran talo an takuuna inay u ahaato lahum iyaga alkhiyaratu khiyaar qaadasho min amrihim amarkii rabbi iyo rasuul ay ka khiyaar qaataan ama min amrihim iyaga ra'yigoodow wax banaan maaha qisatu umi lmu'mini zaynaba binti jaxsi zaynaba binti jaxsi nabiga eedadiisa dhashay qurashiyo nabiga wuxuu u tagay reerkii walaalkeed cabdullaahi ibni jaxsi baa nool hooyadeedoo nabiga eedadaana waa noosha markaasaa nabigu yihi gabadhaan walaashay saynaba ha lasoo siiyo zayd ibni xaarisa mawla rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam saxaabigii jaliilkaa ee nabiga ugu xoreeyey ha lasoo siiyo ma hortegi jiri nabiga waa xiso iyo gobonnimo darajada u dambaysa ka gaaraybu hadduu arkay eegadii iyo inaartidu inay qoonsadeen way isaga ama agadii waa timid wamaa kaana limuuminin cabdullaahi bni jaxshi wey walaa mu'minatin saynaba bintu jaxshi wey idaa qada allaahu warasuuluhu amran in zayd uu saynab guursado ilaah baa xukumay nabigii baana ka odayeynayo marka markay nabiga uu odayeynayo eebbana arrinta kor ka soo dhameeyey idinkoo iimaan sheeganayo hawdiga waas ayaddii markay timid wa radiya lilaahi wiilkii walaalka ahaa iyo gabadhii iyo dowskii oo dhan raalli bay noqon marka eebba hadlay wartanba male gabadhii waxaa tiri islaamba hadday eebba ka timid halayn eeriye halayn eeriye daydba aroortay faacda jisma korkeedii uma diidin walam tucti qalbahaa qalbigeedi ma haysiini raalli kama markuu u yimaadaba isna ay qalloociyeysa wax xaqiraysa isagii nabigu usoo dacwooda yaa rasuul allah sayna binti jacsi qof dhaqan rabtaa ma ah isaga waa nin gabo imaama waana reerkii naftiisa reer cabdilmutalibu gabadhu reer cabdilmutalibu kolka qajijiciniyo waxaynu samayn jirnay qaraac iyo waxaas yuu diidaya gabadhan ma dhaqmaysa maxay u yeela markaasaa nabigu dhihi jiray itaqi illah amsik calayka zawjaka wataqi illah markuu soo calacalow waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi bilislaami wa ancamta calayhi bilcitaaqi markaadu lahay amsik calayka zawjaka wataqi illah iska sabaro gabadhii iska hay isbaran doonta inshaa allah awlaad laga yaaba markuu nabiga sidaa leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa iga eebba horeysiiyey in gabadhaan iyo ninkan ay kala tegi doonaan ka gadaal nabiga uu guursan doono haddaan kii marka nabiga waa qarinayo ma oranayo iska farana kolba guursan doona wax la yidhaahda miya kolkaasuu yidhaahdaa amsik caleyka zawjaka wataqi illaaha wa tukfii fii nafsika ma laahu wax la gaari doono baad qarinaysay waxay ku fasireen mustashriqiinta dadka nabiga la holkaa uu jeclaaday wa tukfii fii nafsika ma lahu mubdii ishqigeedaa ku dhax waa walaashi eedadii baa dhashay taniga markay dhalatuu ogaa markuu midkaan u doona isaga muu doonta xalaysiya muu yiraa reerka abaal buu ku qabay lacnatullaahi calaykum yaa mustashriqiin kolkan waxaa nabiga qalbigiisa uu ku qarinaayay inay gabadhan see ku dambeyn doonto waxaasna waa wax qadareen aan waktigiisii la gaarin waa ilaa hadduu jeclaada gabadha nabiga ayaa ka hortaagna wuxuu kan ugu doona anigaa liisii buu yiraa ugu dambaystii markii dambe zayd wuxuu yihi gabarhtii intaan ka badan kanaa kuma wada joogi karo waayahay buu yihi nabiga ninkii barkii waa zaynabo bintu jaxsh kolkii ay ninkan diideysay ay dhaqan jiray ku diideysay ay lahayd kuuma qalmo kuf kuumaa laakiin aayaddii ay soo degtay oy aayaddii u hoggaansantay ay isdhiibtay ilaahay wuxuu ugu abaalguday inuu isaga subxaanahu wa tacaalaa mehriyey kuna mehriyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam binafsi qowlihi tacaala falamaa qadaa zaydu minhaa wataran dawajnaakaha oo kolkaa nabiga saynaba markuu la aqalgalayay markhaati looma yeeri sheekhna lama yeeri weliba ubuu sameeyey neefaariu gowracay waana iska hoynay ilaahbaaba guuriyey falamaa qadaa zaydu minhaa wataran dawajnaakaha saddex bay ugu faani haweenka nabi lagama daba hadli jir waxay oran jirtay marka hore sagaalka naagoodaad qabto naagta ku xigtaanahay oo awowga iyo awgay waa isku mid reer cabdilmutalib baynu islan waa runta intay u jirtay wax jirta u jiray lama marka labaad waxay dhihi jirtay anigi ilaah baa i guuriyey naagahaad qabtana qaraabadoodii baa guuriyey gabdhaha kale aabbayaalkood iyo adeeradood baa kugu daray anigana ilaah baa igu ka daray lagama dabaali jiri ta saddexaad waxay oran jirta naagaha markaad guursanaysa akhyaarada aad dhig jirta aniga malaku jibriil baa i akhyaareeyey oo guurku eebba i guuriyey jibriilaa loo soo dhiibay oo kuu keenay ila waa waxyi falamaa qada saydu minha wataran zawajnaaka naagu eebba guuriyey onsaynabay ma jirta maya naagu jibriil ka akhyaareeyey onsaynabay ma jirtaa maya naag nabiga uu guursaday oo intay saynab u jirtay u jirtay ma jirin wamaa kaan limuuminin saabkaasay ku timid oo markii nabiga uu saynab la hadlay oo siri sayd ha la siiyo oo la gacan sayray oo la yimi addoona aynu lahaan jirnay oo shalay la xoreeyey baan gabadh ku daraynaa wamaa kaana limu'miniin marka warka intuya waa ka weye war rabbi iyo rasuul ka yimid mu'min khiyaar kamana markii rabbi kula hadlo oo rasuul kula hadlo oo sidaa yeelku yiraa ama sidan ha yeelin warkaasi waa dhamaaday wamaa kaana limu'miniin qisada unbaa ku timiye wamaa kaana licabdillaahi bni jaxshi lama dhig limu'minin inuu warkii war guud noqdo aniga iyo cabdullaahi iyo adinka intaba uu keenaa la rabo wamaa kaana limuuminin qof eebba rumeeyey ujid ma aha walaa mu'minatin gabar eebba rumaysay ujid ma aha idaa qada allaahu haddii eebba gooyo wa rasuuluhu haddii rasuulka gooyo amran talo an takuuna inay u ahaato lahum iyaga alkhiyaara alkhiyara door qaadasho min amrihim ay ka door qaataan ujid ma wa qowli nabiga qawlkiisiina waa lagu garanayo sala allahu calayhi wasalam uu yihi nabiga man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun diintan islaamka waxay dhaaftay male haddaa diinta garan martid waxaad samaysa kama jirin xadiisku laba riwaayo riwaayadan imaamu muslim ayaa wariyey laakiin riwaayada bukhaari man axdata taasaa imaam muslima man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa radid iyo man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa radid axdatha waa maxa camilasa waa maxa axdatha waxa wey waxaan diinta kamid ahay qofkii ku daraawe man axdatha qofka ku dara fii amrina diinta aniga laiisoo dhiibay haadaa midkaana maa laysa minhu waxaan diinta kamid ahayn qofka ku daraa fahuwa radid isaga iyo wuxuu ku daray laguma jiro warkoodow marka hadduu qof yidhaahdo aniga kuma darin waxaan waa lagu soo dhaqmi jiray hortay waa la samayn jiray aniga ma samaynin man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radun idan tasarufka iyo maamulka shareecada markuu dhinac maro waxkama jira man camila camalan qofkii howl sameeya laysa calayhi amruna ay diintanada amarkaa qabin fahuwa radun isna waa la radiyey wa qowlihi nabiga hadalkiisa uu yihi laa yuuminu axadukum qofkii wax ma rumayn xataa yakuuna hawaahu ilaa naftiisa ay ka noqoto tabacan mid raacsan bimaa ji'tu bihi adiga hawadaada iyo fikirkaada iyo jacaylkaada iyo nacaada waa inay nabiga ku xiran yihiin wuxuu nabiga nacay waad nici wuxuu jeclaaday waad jeclaani wuxuu yeelay waad yeeli wuxuu dhaafay waad dhaafi haddaadan saas yeelin imaan ma laa yuuminu axadukum qofkii wax ma rumay xataa yakuuna hawaahu ilaa maskaxdiisa iyo maankiisa ay ka noqdaan tabacan kuwa raacsan limaa diintii aan ji'tu bihi la imidi shan dadka aynu ammaanay ee asxaabta ama aimadaa naftoodii dhegeysa adala alxaqu yacluu walaa yuxla calayh xaqa wax walba ka sarreeya shan yaraa muslimka wuxuu arkaya annahum asxaabtii aimada islaamka inay basharun dad yihiin nebiyaal ma malaa'igna ma waa dad yusiibuuna mar sawaabkii iyo xaqii bay ku habsanayaan wayukhdiuun marna waa gafayaan faqad yukhdiu inuu gafaa la arka axaduhum madcda muslimiinta midkood alxaqa inuu gafo fii mas'alatin mas'ale gudaheed ma mid ay tahayba min almasaa'ili kamida laa can qasdin laakiin inuu gafo oo xaqa ka lacdo huma qasdin wa camdin huma kasin xaashaahum aimatulislaamka iyo asxaabta ka hufan inay gaf u qasdaan walaakina yeeshee maxay u gafeen can khaflatin waa iloobeen aw sahwin waa iljuufeen aw linisyaanin waa halmaameen aw cadami ixaada waxaan yaqaanin ma soo gaarin asxaabta qur-aan can xaflatin iloobid ay moog yihiin aw sahwi ilduuf aw linisyaanin halmaa amadami ixaada xaqaanba ma yaqaanin falihaada sidaas daraaddeed almuslimu qofka muslima laa yatacasab uma ficiloodo lira'yi axadi aimada midkood ra'yigiisa uma ficiloodo aniga shaafici baan ahay madabka shaafici waxaan ahay kuma jiro ana xanafi baan ahay wax kale kuma jiro meesha ma taal meesha ma taal u taxasubi maysid midna laa yataxasab haraqabi lira'yi axadihim midkood aragtidiisa u taxasubi maayo duuna aakhar mid kale oo markaana adiga shaaficiyaan ahay muxuu shaafici ku taray axmed ibni xambalna muxuu ku yeelay waxaa laga yaaba qofkan ordayo ee shaafici baan ahaye inuusan shaafici iyo wuxuu yihi midna aqooni waar iska bardoodinay aada shaafici noqotidi wuxuu shaafici yihid ogta walaashay kutubtii shaafici ma naga haysanay minhaajaa noo yaallay nawowi baa alifay kutubtii imaamu shaafici um iyo risaala gacanteennaba kuma jiraan wuxuu shaafici yihiba ma naqaan haddana waxaan la soo horji jirnay shaaficiyaan nahay goormaa go-aankaas la gaaray soomaali subaxay shirtay ay tiri shaaficina waa goori walaas idan taxasubkaas mid meesha ku jira maa laa yataxasabu uma hiiliyo bira'yi axadihim duuna aakhara walaashay idan taxasubkaas mid meesha ku jira maa laa yataxasabu uma hiiliyo bira'yi axadihim duuna aakhara mid kale bal ufaara qabiila daayi lahu muslimka wuxuu leeyahay an yaakhuda inuu qaato can ayi waaxidin mid la arko oo minhum afartii kamida walaa yarudu celin maayo qowlahum iyaga hadalkooda ilaa liqowliillah eeba hadalkii ma ahan aw qowli rasuulillah alle rasuulkiisa hadalkiisa ma ahan sala allahu calayhi fiima qad ra-ow warawow wa kuluhum yadacuuna alfawsa bidafari fakhud biqowlin yakunu nasu naasiruhu imaa can illaahi aw can sayidi ilbashar dadka waa iskhilaafaya waa murmay midna arkabaanaha quman buu ku leeyay takhaalafa annaasu dadkii waa iskhilaafay fiimaa qad ra-ow waxa ay la noqotay warawow ay wariyeen bay isku khilaafeen wa kulluhum dadka oo dhan yadacuuna waxay sheeganayaan alfawsa guulaysi bidafar inuu isaga guushii gacanta ku dhigay adiga maxaad yeeli fakhud biqowlin hadal qaado yakuunu nasu rabbiga rasuul wixii ka yimid uu yansuruhu u gargaarayo ima can illaahi oo qur-aankiia aw can sayidi lbashari oo sunnadii lix yucdiruhum aimada islaamka uu cudur daaraya fima اkhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen min bacdi masaa'il اdiin diinka masaa'ilkiisa qaarkood alfarciya diintii laba wey wax waa asal oo waa xaqiidadii waxna waa farac oo waa fiqigii faraca waa la isku khilaafi karaa laba caqiida ma jirta la caqiidada khilaaf kama dhici karo sidaas daraaddeed buu shiikhuu yihi yaxduruhum wuu cudur daaraya fiima اkhtalafuu waxay isku khilaafeen fiihi maaga gudihiisa min bacdi masaa'il diin diinka masaladiisa masaa'ilka qaarkood alfarciya an tawxiid ahayn wayara wuxuu arkaya ana ikhtilaafahum iskhilaafisa ay aimada iskhilaafaan oo ninba uu si wuxuu arko lam yakun maaha jahlan aqoon la-aan minhum xaggooda walaa can taxasub hilla ma aha liaaraa'ihim oo hilinaayo wainamaa kaana wuxuu ahaa ima ana almukhaalif ninkan wax diidan lam yablugu lxadiid xadiidkan xaqa sheegay aan weli gaarin ow amase ra-a wuxuu la noqotay naskha hada alxadiid xadiidkan soo gaaray in la nasakhay aladii xadiidka lam yaakhud bihi uusan qaadanin aw caaradahu waxaa ka hor yimid xadiidun aakhara xadiid kale oo balaqahu isaga soo gaaray farajaxahu xadiidka soo gaaray wuu rajaxay calayhi kale aw fahiima wuxuu gartay minhu xadiidka maa lam yafhamhu wuxuusan garan hayruhu isaga kayrkii in min aljaais arrimaha banaan waxaa ka mid a an takhtalifa inay isgara maraan alafhaamu garashayaalka fii madluuli lafdi hal lafdi wuxuu ku tusinayo baa nin basi wuu arki karaa oo fa yaxmiluhu wuxuu ku xambaaraya kullu nin la arkaba calaa fahmihi siduu u gartay korkeeda alkhaas ee gaarkaa mithaalka markii lagu sheego ayaa warku ku waxdaanayo wa mithaalu haada warkaas sida loo kala gartay mithaalkiisu waxaa wey maa fahimahu alimaamu shaaficiyu wixii uu gartay raximahullah eebbaha u naxariista min naqdi lwuduu waysada inay burayso bimasilmara naagtaabashadeed mutlaqan tan haddii laga leeyahay haddaan laga lahaynba faahmeen imaamu shaafici wuxuu ka gartay min qowlihi tacaala aw nisa haddaad fiican taabataan faqad fahima imaamu shaafici wuxuu u gartay min aw laamastum almasa gacanku taarid walam yara hayruhu raggii kalese umayn arkin inay gacanku taari tahay aw laamastumu nisaa galmo naagtii la fuulo ayay u arkeen oo faqaala imaamu shaafici wuxuu yihi biwujuubi alwuduu wayse inay waajib tahay limujaradi masilmara naag lagu taaray oo mujarada inay ka waajibayso wafahima hayruhu faqii kalena aayaddii waxay u garteen ana almuraada ulajeedada min almulaamasa istaaridda looga dan leeyahay fil aaya aayadda gudaheeda aljimaac isu tagma inay tahay falam yuujibu ma ayan waajibinin alwuduu in la weyse qaato bimujaradi ilmasi taabasho keliyeeda bal laabudda waxaan laga maarmay min qadrin qadar baan laga maarmay zaa'idin taabashada ka dheer kalqasdi ula jeeda wey lada ma-aansi wey waqad yaquulu qaa'il in hadlaya inuu yiha waa la arka lima lima laa yatanaasalu shaaficiyu waa laga batay imaamu shaafici hadday saddexdii kale dhan isla mareen saddexda muxuu raaci waayey inuu nin yihaa lima laa yatanaasal wuxuu uga tegi waayey ashaaficiyu imaamu shaafici can fahmihi aragtidiisa liyuwaafiqa inuu ku darmo baaqila aima saddexdii kale ee u aragtay owlaa masuumuunisaa inay galmo tahay wuxuu ugu darmi waayey wayaqtac imaamu shaafici wuxuu ugoyn waayey daabira alkhilaaf khilaafka raadkiisa cani ilummati ummadda xaggeeda aljawaab su-aashaa markaynu ka jawaabna waxay noqonaysa anahu arrinka inuu yahay laa yajuusu inuusan u banaanayn lahu imaamuna shaafici abadan weligeedii alle shaaficu ma banaana an yafhama inuu garto can rabbihi rabbigii xaggii shay-an uu wax ka garto laa yukhaalijuhu uusan dheehaynin fiihi shayga adnaa raybin shaki kan ugu yar oo ay la tahay aw laamastum in taabasha loo wado uma yatrukuhu uu ku tago bimujaradi ra'yin nin kale ra'yigii aw fahmi imaamin imaam garashadii aakhara kale oo fayasbix fayusbix shaafici wuxuu noqonayaa mutabican nin raacay liqowli innaasi dad hadalkii taarikan ka tegay liqowlillaah eebba weyne hadalkii wahuwa hadal eeboo laga tago hadal dad la qaatana min acdami dunuub dembiyaalka la galo kuwa u waaweyn uu ka mid yahay cinda allaahi eebba subxaanahu eebla-a wa tacaala korhayo nacam haata low ana fahmahu garashadii imaamka min annasi naska uu gartay caaradahu hadduu ka hor yimaado fahmigiisii nasun aakhar war cad oo kale min kitaabin qur-aana aw sunnatin xadiida la wajaba waxaa waajiba calayhi imaamka korkii atamasuku qabsasho bidalaalati nas naska wixii uu tusiyey inuu qaato adaahirati ee cajaalka ahay banaanka tiilay oo wayatruk imaamka uu ka tago maa fahimahu wuxuu isagu gartay min daalika lafdi lafdigaa uu ka gartay aladii lafdiga dilaalatuhu tusintiisu ay an laysan ahayn naasan warcad sariixan muuqanaya walaa daahiran ay midna ahayn id low kaana hadday tahay dilaalatuhu ereygan tusintiisa uu macnahan ku tusiyey qadciyatan midaan shakiba ku jirin lama khtulifa layskuma khilaafeen lama ikhtalafa isma khilaafeen fiiha dilaalada itnaani laba qof min caamati alumma ummadda dadweynaheedaa fadlan iska badaa canila'ima imaamyaal iska daro halkaasna aimatu diin buu uga baxay amaa wulaatu umuuri lmuslimiin dadka muslimiinta maamulay waataynu niri kuwa diintaa horta mudnaanta le kuwii kalena waa kuwa kan amaa wulaatu umuuri lmuslimiin muslimiinta talooyinkooda dadka haya fa inahu muslimka marka koobaad yaraa wuxuu arkaya wujuuba taacatihim muslimka dadka maamulaya in warkooda la yeelo inay waajib tahay liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkii maa u daliila uu eebba yiri yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo atiicunlah eebba weyne warkii yeela wa atiicu rasuul rasuulka warkii yeela wa ulil amri talada kuwa oo minkum idinka warkood yeela waliqowli rasuul rasuulka qowlkiisina waa u deli sala allahu calayhi wasalama ismacuu maqla waxaa laydinkula hadlaayo wa atiicuu waxaa laydin faraayana yeela wainta amara haba idiin boqor noqdo calaykum korkiina xabdun adoon xabashiyun reerkaa ka dhashay kaana ra-sahu ad madaxiisa moodid jabiibatun timibaa kuusan oo lalabow kaas baa idiin noqday ismaqla wa qowli nabiga hadalkiisa man ataacani qofka warkayga yeela faqad ataaca allah warka eebbuu yeelay waman casaani qofka warkayga diida faqad casa allah war eebbuu diiday waman ataaca amiini ninkii aniga aan amiin ka dhigay qofka warkiisa yeela faqad ataacani aniguu ateecay cos warkayga yeelay waman casaa amiini aniga amiinkayga qofka diidaana faqad casaani aniguu i diiday walaakiin ha laa yara muslimka arki maayo daacatahum madaxda ateecideeda fii macshiyatillah ilaah caasintii lagu ateeci maayo cad eebaka adka-uunka waja la weynaayo lianna daacatallah warka eeboo la yeelaa muqadamatun mid la hormariyaya calaa daacatihim iyaga warkooda fii qowlihi tacaala walaa yacsiinaka inayan ku caasinayn fii macruufin wanaag ayan kugu caasinaynin waliana rasuula rasuulka calayhi korkii asalaatu naxariisi wasalaam nabadgelyaha ahaatee qaala rasuulka wuxuu yihi inama daacatu waryeelidda fi lmacruuf wanaagga gudihiisii bay ahaatayo qofka warkiisa la yeelayo waa inuu yahay qof wanaag ku taagan wa qaala aydan waxaa kaloo nabiga uu yihi laa daacata war la yeelo limakhluuqin uunba uma sugnaanin fii macsiyati alkhaaliq reeba weyne wax lagu caasinayo dad laga yeeli maayo wa qowlih rasuulka hadalkiisa uu yihi laa taacata iswaryeelidii ma jirto fii macsiyatiillah reeba weyne caasintiisa laysku waryeeli maayo wa qaala aydan waxaa kaloo nabiga uu yihi calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo aatee assamcu warmaqlid waaataacatu waryeelid baa cala almari qof korkii aatay qofkii almuslim ee muslimka ah fiima axaba wuxuu jecel yahay haddii la faro wa kariha wuxuu nacayo haddii la faro waase maa lam yu'mar haddaan muslimkii la farin bimacsiya caasina haddaan la farin wey ee faidaa umira haddii la faro bimacsiyatin caasi la faro inuu eebba falaa samca maqlidi ma jirto walaa daacata waryeelidii ma jirto qof muslima oo muctarama xabad ku dhifoo dil haddii lagu yiraa kumaandihii baa ku yidhi adna askari baa tahay muslim dil dili maayo adiga markaad dili weyda maxaa lagu samaynaya waa lagu dilaya intaas may ka badan tahay ayib maxay ku kala duwan yihiin dilkiis iyo dilkaaga marka ina fircawna wahamaana wa junuudahuma fircoon raggu adeejinayey cudurdaar kumayana helin aniga waa liifaray adiga mukalaf ma tahay mase mukalaf miih sakiir miyaad qaangaar baa tahay idan waxaa lagu farayo waxaad yeelaysaa goortii wax diinta waafaqsan uu yahay faidaa umira haddii la faro qofka muslimkaa bimaxsiyatin alla aasin falaa samca maqlid ma jirto walaa daaca waryeelid ma jirto laba yara qofka muslimkaa wuxuu arkaya xurmata alkhuruuj sallaaganimo inayan banaanayn calayhim madaxda mu'miniinta muslimiinta lagu fallaagoobo ow iclaanu macsiyatihim in iyaga la caasiyo in la cilaaniyo bimaa fii daalika arrintaa waxaa ku sugan min shaqi caso tooca ismadcidda u sheegi baa la jeexay calaa suldaani lmuslimiin muslimiinta ninka xukumayay korkiisa waliqowli rasuul yaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi man kariha qofka naca min amiirihi amiirkiisa xukumaya shay-an wax ka kaa oo ka naca falyasbir hadduu qaato fa inahu arrinka waxaa wey man kharaja qofka baxo fallaagooba min asultaan ninka talinaya ka baxa shibran ka badan badaayo taa ka qadarke maata waa dhinta meytatan dhimasho jaahiliyatan aan islaam ahayn wa qowli nabiga qowlkiisiina waa la u daliil man ahaana sultaan ninka talinaya qofka xaqira ahaanahulla isna allaad ihaano saddex an yadcuwa muslimkii waa inuu duceeyo lahum madaxda muslimiinta maamulka bisalaax wanaag buu ugu ducaynaya wasadaad toosnaan buu ugu ducaynaya watawfiiq xaq waafaqid buu ugu ducaynaya waalxisma inuu eebba ka ilaaliyo min ashari balada wa min alwuquuci ku dhicid fi lkhata'i gaf lagu dhaco wuu ugu ducaynaya maxaa yeelay isalaaxu lumma ummadoo hagaagta fii salaxihim madaxdoo hagaagta ayay ku jirta wa fasaaduhaa ummadoo kharibanta bifasaadihim madaxdoo kharibanta oo an yansaca waa inuu daacadu noqdo lahu madaxda fii kayri ihaana isagoon ihaanin waintiqaasi karaamatin isagoon karaamadiisa ka tegin liqowlihi waa u daliila nabiga sala allahu calayhi wasalama addiinu diin annasiixa waana wey qulnaa waxaan yidhi liman yay u waana tahay qaala nabiga wuxuu yidhi lilaahi eebba weynay u tahay walikitaabihi qur-aankay u tahay walirasuulihi walirusulihi bay u tahay waliaimati lmuslimiin muslimiinta madaxdooday u tahay waxaamatihim idigood bay u tahay afar anyujaahida muslimka waa inuu la dagaalamo inuu dagaalamo wey waraa'ahum kolka iyagu jihaadka galaan raac ee jihaadka la gal wayusalli waa inuu tukada muslimka khalfahum madaxda gadaashooda wainfasaquu haba argaaloobeeno wartakabuu ha koreen almuxarama caqiida maaha waxyaalahaan banaanayn bay samaynayaan allatii waxa iyo iyadaba duuna alkufri gaalnimo ka hoosaysa wey liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila aleyhi korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ahaatee liman sa'alahu qofkii nabiga weydiiyey can daacati umaraa'isu boqorada xunxun een toosnayn warkooda maxaan ka yeela wuxuu ismacuu maqla warkooda wa atiicuu warkooda yeela fa inamaa calayhim korkooda waxaa maa xumilu iyaga wixii loo xilsaaray inay diinta fuliyaan wa calaykum korkiina waxaa maa xumiltum wixii la idiin xilsaaray inaad maqashaan waliqowli cibaadata bni saamid saxaabigan jaliilka oo reer madiina ayaa wuxuu yihi waayacnaa waxaan dhaar la galay rasuulallah ala rasuulkii ala samci inaanu wax maqalo wa taacati inaanu waryeelo fii manshatina markaanu faraxsannahay wa makrahina markaanu maxjuufaysannahay eenaan fahmaysnay wa cusrina markaan liidano wa yusrina haddaan ladannahay intaba inaanu hogaansano ayaan nabiga kula dhaaranay wa anlaa nunaasica inaanan la doodin alamra xukunka ahlahu dadka marka haya oo qof xukun haya in lala doodaa ma aha in la waaniyo la wacdiyo qaala xuduud baa laakiin la sameeyey wuxuu nabiga yihi ilaa an taraw inaad baaragtaan maahaane kufran gaalnimo oo waa cancad oo hadduu ninku gaaloobay kolkaa mintumtii buu ka baxay laakiin hadduu fisqi kala sameeyey uusan gaaloobin waa la maqlaya ilaa an taraw kufran inaad gaalnimo aragtaan oo waa cancado cindakum agtiina fiihi kufriga min allaahi eebaweyne xaggii burhaanun xujo oo xaqa adaysataan maahaane ha khilaafinow wallaahu aclam